alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu lmusanifu raximah llahu tacaala raxmata waasica wacan cabdillahi bni abi bakrin ana fi lkitaab cabdullahi bn abubakr waxaa laga warinayaa ana fi lkitaabi kitaabkii dhexdiisa inay ku sugantah aladii kitaabkaasoo katabahu uu qoray rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku uu qoray licamr bni xasminna uu u qoray kitaabkaa inay ku qoran tahay anlaa yamasa inuusan taabanin alqur'aana qur'aanka ilaa aahirun ruux aahira mooye anlaa yamasa alqur'aana qur inuusan taabanin ilaa aahirun mooye rawa waxaa wariyey xadiidkaas maalikun imaamu maalik baa wariyey mursalan xaal uu yahay mid la irsaaliyey oo wasalahu waxaa xidhiidhiyey annasaa'iyu nasaa'i wabnu xibbaana wa huwa xadiidku buu yihi ibnu xajar macluulun macluulun waa mid ciladaysan waa mid la cileeye wey macana kitaabka marka waxaa ku yaalay tafaasiil fara badanoo shareecada ku saabsan oo faraa'id iyo zakawaad iyo axkaam badan baa ku jirta kitaabka axkaamtii ku jirta waxaa ka mid ah jumlada ah qur-aanka yuusan taabanin ilaa daahirun mooye marka kitaab dhan oo qornaayo waxyaalo badan ku yaaleen qayb ka mida wey xadiidka xaafidku wuxuu yidhi waa xadiid la cileeyey cillada waxaa la yidhaahdaa sida cilmiga mustalaxa muqararka ku ah waa asbaab qarsoon oo daahirkeeda aada mooddo inuu ka fayow yahay xadiid haddana jirta keeni kartana inuu xadiidku daciif noqdo korka markaad ka fiirisana inuu ka fayow yahay aad moodaysa laakiin ragga nuqaadda markay si fiican u dhuuxaan oy dhex galaan oo duruqda xadiidka uruuriyaan bay soo bixi kartaa ciladaasi qarsooni taasaa la yidhaahdaa cilla la yidhaahdaa waana asbaabta keenta xadiidku inuu daciif noqdo xadiidkani marka ka kitaab ahaan horta waa sugayn kitaabku camr ibnu xasmi uu nebigu u qoray waa sugayn oo aslukitaab waxaa saxiixiyey xaakim dahabi axmed bn xambal yacquub alfasawi culimo badanna waxay tilmaameenba kitaabku inuu yahay mima talaqa alculamaau bihi bilqabuul mima talaqaahu alculamaa bilqabuul waxyaalaha culimmadu ay waxay ku dareen la aqbalay oo la soo kala gaaray oo waxaa ka mid a imaamu shaafici caleh raxmatullah fi risaala wuxuu taqriirinaya kitaabka camr bnu xasmi inuu yahay mima tuluqiya bilqabuul kadalika ibn cabdilbar fi tamhiid kitaabka marka waa kitaab mashhuur ah culimada qaar badan waxay dhahdeen shuhradiisaas iyo caan inuu caan yahay darteed baaba kaga filanba sanadba uma baahna axaadiis noocay dhahaan baa jira ayb taas waa xadiidka waa kitaabka guud ahaan amaa juziyadan iyo lafdigan culimmadu sixadiisa aad bay isugu haysteen inuu mursal yahay waxaa saxiixiyey daara iyo cabdilxaq alishbiili alimaam abu daawuud wuxuu yidhi ruuya musnadan walaa yasix buu isagoo musnada la wariyey laakiin ma asixin ashekh albani caley raxmat ullahi wuxuu leeyahy sanadkiisa waa daciifo nin la yidhahdo sulaymaan ibnu arqam baa ku jira oo dacfigiisu weliba aad u daran yahay daciif jiddan culimada qaarkood waxay ku khaldeen nin kaloo la yidhahdo sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani oo iqa ah sidaas daraaddeed bay xadiidka u saxiixiyeen wayna wahmiyeen way ismuudsiiyeen ninku waa sulaymaan ibnu arqam oo daciifa matruuga ama dacfigiisu shadiid yahay ee ma aha sulaymaan ibnu daawuudin alkhawlaani xadiidku sanad ahaan daciifba ha ahaado laakiin shawaahid buu leeyahy waxaa ka mid a ah xadiid cabdulahi bni cumar uu warinayo cinda daara bayhaqi tabraani xaafidkuna uu yidhi isnaadu laa ba'sa bih baa shawaahidiisa ka mid saas daraaddeed buu asheikh alalbani caleyh raxmat fi lirwa xadiidka ku saxiixiyey lishawaahidihi waxaa kaloo taxsiiniyey xaazimi axmed bn xambalna wuxuu yidhi arjuu an yakuuna saxiixan xadiidku marka waa sugan yahay sanad ahaan goonidiisa uma sugna laakiin lishawaahidihi markii la fiiriyo buu xadiidku sugnaanayaa oo ama xasan noqonaya ama saxiix noqonaya man saas man ayb wacan cabdillaahi bni abi bakrin ana fi lkitaabi kitaabkii waxaa ku sugnaa aladii kitaabkaasoo katabahu uu qoray rasuulu lahi sal lay wasalam licamri bni xasmin uu u qoray kitaabka waxaa ku sugnaa anlaa yamasa laa yamasadaasi jumlada waxaa laga dhigi karaa alabiya oo laada naahiya laga dhigi karaa an ay laa yamassa yuusan taabanin alqur'aana ilaa aahirun ama jumlada khabaryaa laga dhigi karaayo anlaa yamassa ma taabto alqur'aana qur'aanka ilaa aahirun mooye haddii khabariyo laga dhigana macnaheedu bimacna alab wanahyi umbaa laga wadaa markii khabariyo laga dhigayna ka xeel dheerta saas way oo waxaa la yidhaahdaa markuu khabar yahay dalabna laga wado nooc waxaa ku jirta mubaalaqa ahoo waxaan dhici karinoona baaba laga dhigayaaba waxaan dhacayninba baa laga dhigaya saas man ayib rawaahu maalik baa wariyey mursalan wawasalahu anasaa'iyu wabnu xibbaan wahuwa macluul cilada ibni xaajar uu tilmaamayo waa ta aan sheegnay xadiidku laakiin lishawaahidihi buu cilada kaga baxaya oo ku sugnaanaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa qur-aanka inuusan taaban karin xugunkiisa aan ka faa'iidaysanayna waxa weeye qur-aanka inuusan taaban karin ruuxaan daahir ahayn lafdiga daahir ah waa lafdi mushtarag lafdiga mushtaragana waxaa la yidhahdaa waa lafdi loo isticmaalo macaani si simanna loogu isticmaalo wax kala rajaxana aan lahayn intaasoo macnaa loo isticmaala inta macnee loo isticmaalana waa u siman yihi oo kuma kala xoog badna maalan daahirka waxay u isticmaashaayoo shareecadu u isticmaashay alطaahir min alxadaث اlakbar ruuxa xadaska weyn daahirka ka ah oo maalan janaabadii iyo xaydkii iyo asbaabtii waajibinaysay qabayska buu aahir ka yahay aahir waa la yidhahda aaahir min alxadai alasqarna aahir waa la yidhahda oo yani waa markuu weyse qabo iyadana aahir waa la dhihi waxaa aahir iyadana loo yaqaanaa muminka almuminu aahir iyadana waa la dhihi oo muqaabilkiisu waa kaafiro inama almushrikuuna najasun waay marka muminkiina aahir waa la yidhahda waa macaanida loo isticmaalo ruuxaan jidhkiisa nijaasa ku oolinna aahir waa la dhihi intaasoo macnaba kelimada aahir waa ixtimaashaa si siman bayna u ixtimaali karaysa keebaa lagu xambaari bay marka ku kala tagseen culimo badan ka doodsan yihiino macnaha ugu fiicani waxa waa macnaha uu tilmaamayo asheikh ilbasaam wuxuu leeyahay wa kullu hadihi almacaani liahaara fi sharci muxtamila buu leey macaanidaasoo dhan waa suuroobi kartaa in laga wado ayb walaysa lana murajixun liaxadihima wax kala rajixana ma hayno buu faalwlaa xamluha calaa adnaa maxaamiliha macaanida lagu xambaari kara ka ugu hooseeya inaan ku xambaarnaa fiican oo ah almuxdiu xadaan aar markaasay soo wada geli karaan almuxdiu xadaan abarkiina waa soo geli karaan lanna wuxuu leeyahay fainahu lmutayaqan isagaa la hubaa xadaarka inuu aahirka ka laga wado taasaa la hubaa laakiin wixii ka koreeya lama hubo sidaas daraaddeed min baab alixtiyaad macnaha la hubo in lagu xambaaro ayaa fiican buu leeyahay sidaasna waxay waafaqsan tahay siday jumhuur ahlulcilmi ku tageen oo a'immada afarta iyo atbaacdooda ay ka mid yihiin oo ah inaan qur-aanka uusan taaban karin ruuxan weyse qabin khulaasadu waa ta qur-aanka inuusan taaban karin iyo misxafka ruux aan weyse qabin sidaasuu xadiidku kutusayaa waana madhabka afarta imaam iyo atbaacdooduba ay ku tageen saas daraaddeed buu leeyahay sheikhulislaam ibnu teymiya caleyh raxmat ullah madhabu ala'immati alarbaca anlaa yamasa almusxafa ilaa aahirun afarta imaam waxay isku raaceen inuusan misxafka taabanin ruuxan aahir ahayn waladii dalla calayhi alkitaabu wasunna ana masa almusxaf laa yajuus buur kitaabka iyo sunnadu waxay kutusayaan misxafka iyo qur-aanka taabashadiisu inaysan bannaanayn lilmuxdisi ruuxa xadadka qaba wa huwa qowlu jumhuur buur waa sida ay culimmadu u badan yihiin waalmacruuf can isaxaaba waana sida saxaabada laga yaqaano saxaabada sida laga soo guuriyana waa saasuu leeyahay xadiidkaasi marka mas'aladaas buu daliil u yahay waana sida jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay ku tageen inaan misxafka uusan taaban karin ruuxu hadduusan aahir ahayn hadduu uu xadaskii weynaa qabana oo ama janaabo qabo ama xayd qabana oo inay tahayna waaba ka sixag jiraa hadduusan weyse qabinna cinda aljamaahiir ma taaban karo xadiidkuna labadaba waa shamlinayaayo yani waxa way allaa yamasa alqur'aana aahirunto labaduba waa soo gelaya ciddii tidhaahda kaasi kuma jirana daliil baa looga baahya saas man ayb wa can caaishaa radi alla canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu sal lay aslam yadkuru llaha alla mid xusa ayuu ahaa calaa kulli axyaanihi wakhtiyadiisoo dhan wakhtiyadiisoo dhan ilahay buu xusi jiray rawahu muslim baa wariyey wa callaqahu bukhaarina xadiidka wuu tacliiqiyey wacallaqahu wuu tacliiqiyey xadiidka albuhaariyu bukhari baa tacliiqiyey yacni wuxuu bukhaari yidhi can caaishata sanadkii intii hore kaloo dhan buu gooyey markii caaisha laga reebo marka wuu tacliiqiyey ilan mucallaqa waxaa la yidhahdaa waa xadiidka inqiaacu uu kaga jiro sanadka qeybtiisa hore bilowga sanadka sanadkii o dhan hadduu maqan yahay xataa saxaabiga mooyaane waa tacliiq marka bukhaari wuu tacliiqiyey xadiidka waxaa kaloo wariyey muslim la wariyey afarta ahlu sunanka annasaa-i markii laga reebo waxaa kaloo soo saaray abu cawaana bayhaqi axmed ayb abu zurca xadiidka wuu daciifi oo wuxuu yidhi laysa bidaka huwa xadiiun laa yurwa ila min hada alwajhi waa xadiis aan sidaas ahayno wejiga unbaa lagu wariyaa laakiin waxaa xujistay xadiidka daahirkiisa abu xaatim araazi iyo keyrkiiba xadiidka wuxuu yidhi abu xaatim aladii araa an yadkura allaha cala kulli xaal cala alkaniifi wagayrihi cala hada alxadiid buui siday ila tahay waxa weeyaan buuhi inuu ruuxu ilaahay xuskiisa xilli walba samayn karo xataa isagoo musqusha ku jira iyo keyrkeedu xadiidkanana loo xuskan buui lanna yadkuru allaha calaa kulli axyaani kulli soo min alfaad alcumuum ka mid ma cumuumkiisa xadiidku marka wuxuu kutusayaa fii kulli alaxwaal inuu nebigu ilahay tusi ama aahir ha ahaado maxaan dhihi lahaa ama aahira ha ahaado haweyse qabo ama yuusan weyse qabo ayb xadiidku taasuu taqriirinaya in xaalad walba ilaahay subxana wa la xusi karo ama muxdit ha ahaado junub ha ahaado haweentu xaa'ida ha ahaato haweyse qabo yuusan weyse qabo dikrigaasi hadduu yahay waxaan qur-aan ahayn oo tasbiixda iyo tahliisha iyo muxuu ahaaye eh, xamdiga iyo takbiirta iyo hadduu dikrigu kaas yahay layslama diidano ruuxu isagoon weyse qabin inuu ilaahay xusi karo walow ay ka fiican tahay inuu weyse qabo haddana dikri aan qur-aan ahayn adoo weyse qabin ilahay waad xusi kartaa hadalkama jooga taas amaa qur-aanka akhrintiisa isagoon ruuxu weyse qabin bay culimmadu ku kala tagsan yihin oo qaarkood waxay ka soo reebeen oo yidhahdeen kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi dikriga kalaa laga wadaayo qur-aanka maaha oo qur-aanka maxaad kaga soo reebteen waxay yidhaahdeen axaadiis baa jirta sheegaysa ruuxa junubka ah inuusan qur-aanka akhrin karin ruuxa weyse qaba inuusan akhrin karin axaadiistaasi kulligeed waa wada daciif waana u tegi doona xadiiska cali bn abi aalib baa ka mid a kaana yuqri'una alqur'aana maa lam yakun junuban oo inoo soo socda axaadiista sheegaysa inaan qur-aanka la akhrin karin oo uusan akhrin karin ka janaabada qaba kuwa loo deliishado inuusan akhrin karin ruuxa weyse qabin axaadiistaasi hal xadiid kama sugna wabitaali cumuumka xadiidkan kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani cumuumka xadiidkaasi wax khasisa uma hayno cidii tidhaahda takhsiissana daliil baa laga rabaa lanna cumuumka waxaa asal ah inuu baaqi ahaado xataa yarida takhsiis aw xataa yuujada mukhasis walaa mukhasis huna marka nabqa maca alcumuum aw maca anasi alcaam ila an yarida nasu takhsiis nasu takhsiisna lama hayelaya xadiisku waa daciif ayb taasi ma diideyso oo kama hor imaanayso xadiidka abu daawuud uu soo saaray min xadiidi muhaajir ibni qunfud wuxuu yidhi anahu ata nabiya sal l sl nabiguu u yimid muhaajir baa nabiga u imaanaya wa huwa yabuul nabigoo kaajaya ayuu u yimid fasallama calayhi markaasuu nebiga salaamay falam yarudda calayhi xataa tabada'a nebigu salaantii kama qaadin ilaa uu nebigu ka weysaystay sal lay sl uma actadara ilayhi markaasuu u cudur daartay markuu weyste kadib salaantii ka qaaday buu nebigu u cudur daarta wuxuu yidhi inii karihtu an adkura allaha caza wajala ila calaa uhrin aw calaa ahaara aw qaala calaa ahaara wuxuu yidhi wax kale salaanta kaagama qaadi waayine waxaan kahday ama aan necmaystay inaan ilaahay xuso anigoon aan dahaaro qabin macnaha waxa weeyaan wuu salaamay salaantii inuu ka qaado wa calaykum asalaam yidhaahda waa dikri ilahay sooma nebigu sal lay aslam waa ka gaabsaday ilaa u weysaystay markaa kadib uu waa calaykum salaam yii isagiina cudurdaarkiisiibuu u sheegayo waa qanciyey nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka abu daawud iyo keyrkii baa soo saaray waana xadii saxiixa wey xadiidkaasi marka iyan xadiidkan kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanis iskama hor imaanayso kana waa ficil ku tusaya jawaas tarkigaasina wuxuu ku tusayaa uu nebigu ka tegey in sida fiicani ay tahay ruuxu inuu calaa uhrin ilaahay ku xuso marka tana jawaas bay ku tusis taasna afdal bay ku tusi laakiin manci kuma tusiso sidaana waxaa yani xoojinaya waxaa qaacidada qawaacidda ka mida usuulka mujaradu tarki laa yufiidu taxriim ah, ka tegid ama mujaradu alficli laa yufiidu alwujuub kama ana mujarada tarki laa yufiidu taxriim saas way macana ka tegid uu nabigu shay ka tegey keli ahaantiisa taxriim ufaaide sida samayn uu sameeyey ficilkiisa keligii uusan u faa'iideynin wujuub u faaidey taasaa marka kutusayso sida fiicani waa ruuxu inuu tahaaro qabo laakiin calaa hayri tuhrin inuu ilaahay ku xusaayo waa jaais waxa uu ku xusayo ama qur-aan akhris ha noqdo ama ha noqdo dikri kale ha noqdo wax kale reebayana ma jiro bal xadiid baa jira nas ku ah nas ku ah masalada xadiikaasi waa xadiidka ku soo arooray nebigu sal ly slam markuu hurdada ka qaco kutubta waxaad ku arkaysaan adkaarta marka hurdada laga soo kaco adkaarteeda kutubta qoraysa buu ku yaalla xadiiku xadiidku waa xadiidka nebigu yidhi sal lay wasalam hurdada markuu ka soo kaco caaisha warinaysaan u malaynaya markuu hurdada ka soo kaco buu wuxuu akhrin jiray aayadda ku jirta fii suurati aakhirka suurati aali cimraan sooma ina fii khalqi samaawaati waalardi laga bilaabo ilaa dhammaadka suuradda nebigu sal lay slam isaguna waa samayn jiray ummaddana waa u jiday taa macnaheedu waxa weye markuu hurdada saa uga soo kacba intuusan weysaysanin buu akhrin jiray sooma macnaha isagoon weyse qabin buu qur-aankaa akhrin jiray waay nas waxay ku tahay marka weyse qabla-aan in la akhrin karo qur-aanka la akhrin karay waa xadiidku nasbiya maa sidaas masaladu marka taasi badan tahay walow masle khilaafiya haba xadiidku wuxuu ku macno yahay aayadda qur-aanka alla subxana wa tacala uu leeyahay muminiinta markuu tilmaamayey aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wa calaa junuubihim ilaahay bay xusaan iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyo iyagoo dhinac u jiifa axwaashooda dhan ilahay bay xusaan kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi taasoo kale la midta macna rawahu muslim baa wariye wacallaqahu lbukhaariyu waxaa kaloo xadiidka yani waxa weeyaan eh, laga soo reebaya waxaa laga soo reebayaa xaaladda uu ruuxu kaajayo ama xaaladda ruuxu uu saxaro u fadhiyo oo xadiidkeeda aan u tegi doono ka cumuumka xadiidkan kaana yadkur allaha calaa kulli axyaanihi cumuumkiisa xadiid kalaa khasisi doona oo labadaa xaalo soo reebi doona xaaladdu ruux xaajo gudanayo ama saxaro ama kaadi u fadhiyo xadiidkii inoo soo socday jaabir baa soo reebi doona iyada waxay uga qiyaas qaateen xaaladda uu reerkiisa u galmoonayo waa qiyaas calaa xaalat albowl waalghaa'id xaaladdu taasay uga qiyaas qaateen laakiin ayada inaan ilaahay la xusi karin marka ninku reerkiisa la kulmayo iyada nas diidaya uma hayaan lakiin qiyaas ahaan bay yana uga qiyaas qaateen man saas weyaan ayb an anas ibni malikin radi allahu canh iyadana xadiikeediiad garanaysaan inu tegi doono ruuxu markuu reerkiisa inuu utaga taga rabo waa ka kusoo arooday digri kusoo arooray sooma taasi waa waxay leeyihiin waa bilowga hore muqadimada hore muqadimada hore laakiin marka laga hadlayo waa markay hawshu dhexda maraysa markaa iyadaa ilahay ma la xusi karaa way tay ka hadlayaan man ayb an anas ibni malikin radi allahu canh ana nabiya nebigu sal lay waslam ixtajama wuu istoobay wa sallaa wuuna tukaday walam yatawada' mana uuna weysaysanin akhrajahu xadiidka waxaa wariyey addaara quطniy baa wariyey walayanahu wuuna jilciyey xadii xadiid jilicsan buu ka dhigay yani wuu daciifiyey baa laga wada layanahu waa markuu yidhaahdo ama layin ama fiihi liin markuu dhawa man waa xadii dabacsan w adii dabarta daran baa laga wada man ayb xadiidka waxaa kaloo soo saaray oo la wariyey daara quni bayhaqi ba soo saaray laakiin min ariiqi daara quni buu ku wariyey wuxuu yidhi daara qutni xadiidka markuu soo saaray wuu daciifiyey lanna xadiidka waxaa ku jira dhowr cillo waa daciif horta ooma sugna lanna dhowr cillaa ku jirta cillada koobaad waa mawquuf calaa anas oo nebiga ma gaadhsiisna sidaana waxaa sawaabiyey daara qutni cilada labaadi waxa weye sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo saalix ibnu muqaatil oo daara qutni uu yidhi leysa bilqawiy ibnu xajarna uu yidhi daciif ninkaasoo daciifana sanadkiisa waa ku jira waa cilada labaad cilada saddexaad saalix ibnu muqaatil aabbihii oo muqaatilana lama yaqaano oo waa majhuul daara qutni iyo zaylaci iyo ibn cabdilhaadi baa sidaa odhanay ninkaasi inuu majhuuliy cilada afraadi waxa weeye sulaymaan ibnu daawuud baa isaguna ku jiro oo majhuul ah sidaas daraaddeed buu xadiiku daciif ku yahy afar cilo oo kala daran baa xadiiska ku jirta uusan ka kici karin saas w man sidaas daraaddeed xadiidka waxaa daciifiyey addaara bayhaqi zaylaci ibn xajar ibn cabdilhaadi sheikh اlalbani iyo keyrkood xadiiku marka waa daciif ana nabiya sal lay slam ixtajama wuu istoobay wasallaa wuu tukaday walam yatawada mana weysaysanin ma sugna xadiikaas xadiid kalaa jira oo ka agdhow oo xadiid abi hurayra ah oo ay deliishadaan fuqahadu xadiidkaasi waxa weeye laysa fi اlqaطrati walaa fi اlqaطratayni min addami wuduu dhibic iyo laba dhibcood oo dhiiga ah oo jir ka soo baxay weyse kama waajibayso ila an yakuuna daman saa'ilan ilaa dhiig shubmayo inuu yahay mooye kaasina waa isnaaduhu daciif jiddan waaba kusii daran yahay waxba tari maayo waxba ku kordhin maayo lanna in la yihahdo maxamed ibnu fadl ibnu caiya ku jiro matruuk ah xadiidka wuxuu marka meesha u keenay imaamku waxaa deliishaday fuqahada qaarkood oo waxay u deliishadeen jidhka dhiigga ka soo baxa dhiigga ka soo baxa xagga dambe saxaradu ka timaado ama meesha kaadidu ka timaado dhiigga ka soo baxa kaasi inuu weysada jebinayo way u badan yihin hadayna ijmac bahayn laakiin dhiigga jirka intiisa kale ka soo baxay ama sankuu ka soo baxay ama afku ka soo baxay ama jidhkaa meel dilacday oo macnaha waxawy dhiig baa ka yimid dhiiggaasi waysada ma jebiyaa mise ma jabiyo ayaa xadiidka ugu keenay waxaana deliishaday xadiidka fuqahada qaba in dhiigga jidhka ka soo baxaay uu waysada jabinayo bishuruud ay u dhigeen waa xanafiyadi iyo xanaabilada ayb qoladaas daliishaday oo waxay leeyihiin hadduu ruuxu istoobo weysadiisa way jirto waa inuu weysata sidaa waxaa khilaafsan maalikiyada iyo shaaficiyada oo waxay leeyihiin jidhka kale dhiig ka soo baxay ha badnaado ha yaraado weysada ma jabiyo sidaasaana raajixa sidaa ay shaaficiyada iyo maalikiyadu qabaan baa xoog badan oo wax daliila looma hayo jidhka dhiig ka soo baxay inuu weysada jabinayo ayb bal waxaa la hayaa axaadiid kutusaysa inuusan jebinayn oo waxaa ka mid a xadiidka jaabir bni cabdillaah bukhaari uu tacliiqiyey abu daawudna uu xidhiidhiyey xadiidka qisadiisa aad ka dhantay labadii nin yani waxa weeye saxaabada waardiga ah muhaajirigii ansaarigii isagoo midna jiifo midna soo jeedo nin gaala intuu usoo dhowaaday uu toogan jiray oo saddex goor leebka ku dhufan jiray soo garanaysaan qisadiis isaguna uu salaadiisa iska watay ee uusan haba yaraatay uusan Ehm, leebkii inuu iska siiba mooyaan uusan salaadii ka bixin nin saddex leeb ku dhacayso inuu dhiig ka yimaado ma soo dhiig ka imaan maayo haddana maca daalika salaadiisii waa watay nebiguna salawaatu rabbi wasalam ale dabcan qisadu markay gaadhay waxba kama dheh waa taqriiriyey rasuulku salawatu rabbi wasalam dabcan inay gaadhaysa waa qasb xadiidkaasaa kutusaya oo nas ah inuusan dhiiggu jidka kale ka soo baxay weysada jebinay saxaabo badanoo ka midana xadiidkaasi axmed iyo abu daawuud baa soo saaray bukhaarina tacliiq buu ku wariyey waxaa kaloo kutusay aaaar fara badan oo saxaabada ka sugan maala cabdulahi bn cumar oo kale waxaa ka sugan anahu casara basra kasoo bax jirkiisa ku yaalay ayuu jijibiyey fii wajhi oo wejiga kaga taalay buu intuu saas jiri buu iyadoo dhanba burburiyey fakharaja shayun min damin dhiig baa ka baxay marka faxakkahu bayna asbicayhi markaasuu ku jijibiyey labadiisa farood dhexdood dhiiggii soo baxay tusaa usoo taray buu saas gacmo faraha ugu jijibiyey uma sallaa walam yatawada uu iska tukaday mana weysaysan cabdirasaaq baa soo saaray biisnaadin xasan waxaan soo saaray ibn abi shayba biisnaadin saxiix kadalika cabdullahi bni abi awfa asagana yani anahu basaqa daman dhiig buu tufay dhiig buu tufay uma sallaa walam yatawada uu iska tukaday mana weysaysan waxaa soo saaray cabdrazaq biisnaadin xasan kadalika jaabir bna cabdillaah anahu adkhala isbacahu fii udunihi dhegtuu farta geliyey fakharaja calayha damun fartiio waxaa soo baxday dhiigtifkay famasaxw bilardi aw ituraab dhulku saa u marmariyey uma sallaa waana iska tukaday ibn abi shaybaa soo saaray biisnaadin xasan aasaartaasoo dhan waxay kutusaysaa saxaabadu ridwaanulahi calayhim jirkooda dhiig ka soo baxay inaysan ka weysaysan jirin bal waxay kutusaysaa inayna xataa iska dhaqi jirinba waata aaaarta loo deliishado dhiigga jirka qaybihiisa kale ka soo baxay inuusan nijaaso ahayn waana masl khilaafiya aaartan iyo xadiiskii jaabiriya loo deliishadaa man waase masl khilaafiya w man waxaa kaloo xoojinaya ra'yigaas waxa loo yaqaano albaqaa cala albaraati alasliya qaacidadii usuuliyada albara alasliya waxa weeye shayga asal ahaan ilzaam ma jiro asal waxa weeyaan weyso saxantay oo guntantay asal waa inay jirto soo ma way jabtayna ma dhihi karno ilaa aan daliil helno hadda daliil miyaan haynaa marka daliil maan hayno saas daraaddeed nabqaa cala albaraa'ati alasliya alaslu maa kaana cala maa kana asalka waa weyse qab daliil sheegaya inuu dhiigga jidhka ka yimid jabinayana lama hayo wayse qabkii inuu baaqi yaha asala marka qaacidada asliyadaana iyadana waa loo cuskan wa haada huwa asawaab madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada xoog badan oo dhiigga jidhka inihiisa kale ka soo baxa waysada ma jabiyo an anas bni maaliki radi alahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam ixtajama wuu istoobay wasallaa waana tukaday walam yatawada mana uusan weysaysanin ahrajahu waxaa wariyey addaara quطniy baa wariyey walayanahu wuuna daciifiyey xadiidka ayb xadiidka akhirkiisa ziyaada ku jirto walam yazid calaa gasli maxaajimihi kamana uusan siyaadinin inuu dhaqay meelihii uun iska toobay kama kordhinin nebigu meelihuu iska toobay inbuu iska dhaqay bas siyaadadaasa xadiidka akhirkiisa ku jirta laakiin isagoo dhan waa wada daciifo ciladiisana waa taashe wa can mucaawiyaa qaala wuxuu yihi mucaawiya bn abi sufyaan qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi alcaynu ishu wikaau sahi waa dabada nin dixeed faidaa goortii naamad ay seexdaan alcaynaani labadii indhood istatlaqa wuu furtay alwikaau ningixi waa furtay rawahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wاطabraaniyu iyo طabraani yani alcaynu wikaau sahi caynta waa isheenna caadiga ah. wikaagana waxaa la yidhahdaa waa khaydka ama liilanka afka lagaga xidho sibraarka ama wixii la doonaya waxaa ku jiray inuusan ka soo bixin afkaa laga xidhaa xadhigaas ama liilankaas ama maydhax dheh ama waxaa doonto dheh afka lagaga xidhaya waxaa la yidhahdaa wikaa saas man marka sahigana waa dabada marka ishu waxay ningax u tahay dabada macnaha waxa weeye sida ningaxu u ilaaliyo weelka waxaa ku jira bay ishuna waxay u ilaalisaa wixii dabada ka soo bixi laha way xifdinaysaa ilaalinaysaa macnaha ayib faidaa naamat ilcaynaani marka labadii indhoodee waardig ah hadday seexdaan istatlaqa markaa waa furtay alwikaau ninkixii waa furtay ah, bimacnaa waxa weeyaan ishii waardigeed hadday seexato oy tagto dabadii waa furtay wax ka soo bixi lama oga laakiin inay wax ka soo bixi u bari wey man saasmanleanna jib bini aadamku markuu xubnihiisu dabcaan markuu seexdo waxaa ku dhaca wax la yidhahdo istirkhaau alacdaa xubnaha ayaa dabcayo hadde way hurdaan hadday xubnuhu dabcaanna inay wax soo baxaan marka waa u badan tahay man axmed iyo dabraani baa wariye bui xadiidka xadiidkani cilal buu leey dhowr ciladood buu leh ciladiisa koobaadi waxa weeye wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahdo abubakr ibnu cabdillaahi ibnu maryam oo daciifun bilitifaaq ah culimada xadiisku isla ogolay inuu daciif ninkaasuu ku wareegeysanaya oo sanadkiisa ku jira waxaa kaloo ku jira inuu mawquuf yahaybaa arjax ah oo mucaawiye uu ku eg yahay waxaana sidaa rajaxay bayhaqi ibni cabdilhaadi ibni cadi iyo keyrkood mawquufnimona waa ku cilaysan yahy cilada saddexaad uu qabo waxa weeye waxaa ku jira in la yidhahdo baqiyat bn waliid oo mudallis ah tadliisa taswiya waxaa loo yaqaan mana uusan tasriixinin taxdiid xadaanaa iyo abarnaa midna muusan dhihin can buu ku wariyey sidaas daraaddeed yani axaadiiu baqiya fakun biha calaa taqiyaka la yhahdo axaadiista baqiya iska jir ah, saas man ninkaasina waa ku jira marka xadiidku sanad ahaan waa daciif sanad ahaan waa daciif laakiin shaahid buu leeyay min xadiidi cali bni abi aalibin oo akhraja abu daawuud ibnu maajah axmed daara qutni iyo bayhaqi baa soo saaray xadiidka cali bn abi aalib baa marka shaahid u ah xadiidka cali bn abi aalib lafdigiisu waxa weeye alcaynu wikaau sahi ishu waa dabada ninkaxeeda ee faman naama ruuxii seexda falyatawada ha macnaha xadiidka cali bn abi aalib abu daawuud lafdigiisana waa kaa uu inoo keeni doono alcaynaani wiikaau sahwa xadiidka cali bn abi aalib waxaa lagu cileeyey inqiaac isaga laftiisa oo abu zurca iyo abu xaatim iyo zaylac iyo cabdulxaq iyo ibn qataan iyo ibn cabdilhaadi iyo waxay leeyihiin waa macluul waxay leeyihiin waa munqaic sanad ahaan waa kala go-an yahay midda labaad nin la alwadiin ibnu cataa oo mukhtalafaa ku jira markii axaadiistaa laysu geeyana way isxoojinaysaa saas daraaddeed ba waxaa taxsiiniyey alimaam nawowi fi lmajmuuc wafi lkhulaasa waxaa kaloo taxsiiniyey almundiri iyo ibnu salaax sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa buu kaga hadlay xadiidku marka waa sugan yahay bimajmuuci turuqihi markii laysu geeye w laakiin ariiq ariiq marka la hahdo xataa kan caliy bin abi aalib ariiqiisu ma nabadgelayn min xadiii mucaawiya ariiqiisu waa daciif min xadiii caliyina ariiqiisu waa daciif laakiin markii laysu gegeeyo buu xadiidku xoogeysanaya xasan buu marka noqon saas man ayb rawaw axmed baa wariyey wabaraaniyu iyo abaraani wazaada wuxuu ziyaadiyey abaraani waman naama ruuxii seexdana falyatawada ha weysaysto wa haadihi ziyaadatu ziyaadadani fii hada alxadiidi xaalay ku sugan tahay xadiidkan dhexdiisa cinda abi daawuuda bay ahaatay markay tahay min xadiidi mucaawiya ziyaadada a waman naama falyatawada oo min xadiidi mucaawiya ku jirtaay dabaraani baa soo saaray laakiin isla ziyaadadaasi iyadoo xadiidka cali ku jirtana way timid laakiin markay xadiidka cali ku jirta yaa wariyey cinda abi daawuuda min xadiii caliyin kala gara marka ziyaadadu markay xadiiu mucaawiya ku jirto dabaraani basaa soo saaray markay xadiiu cali bn abi aalib ku jirtana waxaan soo saaray abu daawud iyo keyrki saasuu ka wada ah macna wa ziyaadatu fii hada alxadiidi xaalay ku sugan tahay cinda abi daawuuda abu daawuud agtiisay ahaatay min xadiii caliyin cali xadiidkiisa xaggiisa xaalay ka ahaatay duuna qowlihi odhaahdiisase ayna ku jirin odhaahdani kuma jirto marka xadiiu caliyin tahay cinda abi daawuud oo ah istaطlaqa alwikaau ah, taa kuma jirto macnaha garo oo xadiidku markuu abu daawuud warinayo min xadiidi cali bn abi aalib kuma jirto istaطlaqa alwika kuma jirto laakiin maxaa ku jirta alcaynaani aw alcaynaani wikaau sahi faman naama falyatawa saasuu markaa noqonaya kuma jirto markaa istalaqa wikaa iyo siyaadadaas ma leh kuma jirto saas man saasuu kuleey man saasoo ka wada wuxuu yidhi wahadihi ziyaadatu fi hada alxadiidi cinda abi daawuuda abu daawuud agtiisay ahaatay min xadiidi caliyin duuna qowlihi odhahdiisanse kuma jirto istalaqa alwikaaw uu yidhi wa fii kila alisnaadayni labada sanadba fii kila isnaadi labada sanad mid kastoo ka midana dacfun baa ku sugan buui xaafid bn xajar labada sanadba mar sanadka xadiidka mucaawiya iyo sanadka xadiidka cali bn abi aalib labadaba dacfi baa ku jira somnheegdacfiga ku jira waa sheegay midka horena dhowr cilaynu ku sheegnay kan dambana laba cilaan ku sheegay cilooyinkaasay labada sanadba daciifu yihin oo dacfi ugu jira laakiin haddana dacfigu shadiid ma ah bacfigu ma aada uma xoog badno hadduu wax xoojiye helo waa xoogoobaya saas daraadeed baa labada xadiis shaahid la dhigaayo waa laysku xoojiyaa xasan bay isku noqonayaan marka saas weyaan xadiiskan wuxuu ka hadlayaa fiqihi ahaan marka la yidhahda iyo min yani xayu diraaya wuxuu ka hadlayaa hurdadu weysada ma jebisaa mise ma jebiso ma soo marnay maslada mise mayna soo marnay ya xaggan kusoo marnay kitaabka baabu nawaaqid alwudu bilowgeedaan kusoo marnay soo ma xadiidkii ugu horreeyey nawaaqid alwudu xadiida anas bin malik soo maahay ah, kaana asxaabu rasuuli illah sal lla alay wasalam calaa cahdi yantadiruuna alcishaa xata takhfiqa ru'uusuhum uma yusalluuna walaa yatawada'uun so halkaa maynaa kusoo maray halkaasaan kaga soo hadalnay hurdada weysada ma jebisaan mise ma jebiso sida uu leeyahay alimaamu sancaani markaas sawaabkana ah ibni xajar tartiibka kitaabka waxaa ku fiicnayd axaadiistan mucaawiye iyo kan cali bn abi aalib inuu halkaa geeyo oo xadiidka anase uu ku bilaabay baabka inuu ku xijiyey ahay soma si axaadiiska halka xukum ka hadlaysa ay isu raacdo tartiib ahaan saasaa ku fiicnayd hadda laakiin waxa weye waxay noqotay xukumkii oo laba goor uu soo kala celiyey axaadiistiisii bay noqonaysaa macana ayb horaan marka uga soo hadalay xadiidkana wuxuu daliil u yahay culimmada qabta inayna hurdadu aynan naaqid binafsihi ahayn naf ahaanteeda hurdadu inayna weyse jabinin laakiin ay tahay madinatu naqdi ah, yani weysadii inay jabtay tuhmo iyo mala u tahay saas daraaddeed falaa yanqudu ila anawmu lmustaqriq hurdada ruuxa aad uu u galay oo ixsaaskiisii iyo dareenkiisii uu tegey taa unbaa jabinaysa lanna markaasay ishii tagtay oo dareenkii tegey oo ningixi furtay soma laakiin inta ka horayso ruuxa ixsaaskiisi iyo shucuurkiisu joogo ningixii ma furaninoo isha waardigeedii weli waa jira soma weli dareenkiisa waa jira xadiisku macnahaasuu tilmaamaya wa huwa asawaab fi hadihi lmasala masale khilaafkeedu aad uu caan u yahay xaggana kusoo sheegnay sida laysugu khilaafsan yahay ra'yigaasaana sawaaba axaadiistana isagu imaanaysaa waxaana looga qiyaas qaatay saan horayba u sheegnay caqligu markuu tago liayi sababa uu ku tago oo maalan ama junuun ha ku tago waali ama sarqaan ha ku tago ama ha ku tago maaratay sabab kale ha ku tago caqligu hadduu tago ayadana weysadii waad jabaysaa qiyaasan cala anowm lanna tan xaaladana ka daran waan soo sheegnay iyadana man ayb weli abi daauud abu daauud waxaa u sugnaaday bui aydan lagu noqoy can ibni cabaasin xaaluu ka warinaya radi allahu canhuma marfuucan xaaluya mid la kor yeelay ah, inama alwuduuu weysadii waxay korkiisa tahay inama alwuduuu weysadii calaa man ruux korkii unbay ahaatay naama seexday mudajican xaal u yahay mid dhinacdhinac u jiifa wuxuu ihi xaafidku wa fii isnaadihi dacfun soo idinma qorn ah wa fii isnaadihi dacfun aydan sanadkiisa kanna dacfi baa ku jira xadiidkan abu daawuud oo ibn cabaas ka warinayo marfuuc ah waysadu waxay waajib ku tahay un ruuxii dhinac dhinac u seexda yaa daliishaday xadiikaas oo madaahibta ka mid ya shaaficiyada lanna fadhi hadduu ku seexdo weysadii ma jabin bay dheh qolo kalaa daliishaday oo tiri hadduu taagni ku seexdana ma jabin qolo kale deliishatade hadduu rukuuc ku seexdo ama sujuud ma jabin kulli waxay deliishadeen xadiidkan xasrigiisa inama alwuduءu calى man naama mudajacan lanna inamaa tufiidu maada tufiidu alxasra sooma macnahaasa laga faaiidaysanaya laakiin xadiisku hadduu u nabadgeli lahay xagga sugnaantiisa waxoogaa way uun yani ordi lahaayen laakiin xadiidku ma sugna waa daciif sida abu daawuud uu soo saarayba waxaa soo saaray sidoo kale tirmidi axmed daara quطni bayhaqi min xadiid ibni cabaas marfuucan xadiikuna waa dheerya oo wuxuu ahaa kaana yasjudu wayanaamu wayanfuk nebigu wuu sujuudi jiray wuu seexan jiray isagoo sujuudsan kadibna wuu uurin jiray ah, isagoo sujuudsan yuu kuurin jiray fa wuu tukan jiray walaa yatawada'u mana weysaysan jirin wuxuu yidhi markaasaan waxaan ku idhi sallayta walam tatawada rasuulka ilaahayo waad quurinaysay markaad soo kacdayna waad tukatay adoon weysiisanin waqad nimta waad naseexatay baan ku idhi markaasaa nebigu wuxuu yidhi buu idhi inama alwuduuءu calaa man naama mudajican sooma jeed sababta xadiidku ku yimid marka taasay su-aashaasi ku timid macna xadiidku marka waa xadiid daciif lafdiga abu daawuud baa iskale xadiidku waa daciif waxaa daciifiyey abu daawuud laftiisa waxaa kaloo daciifiyey axmed daara quطni bukhaari cabdilxaq alishbiili ibraahim alxarbi mundiri zaylaci alimaam nawowina wuxuu yihi daciifun jidda aad buu u tabardaran yahay buui ciladiisuna waxa wey waa inqiaac lanna qataada muusan ka maqlin min abilcaaliya qataado abilcaaliya ka warinaya muusan ka maqal waa midda lamaade abu khaalidin idaalaani nin la yidhaahdo qataado ka warinayana kamuusan maqlin laba meelood buu inqiaacu kaga jira marka abu khaalidin idaalani can qataada mayna kala maqlina inqiaac baa ku jira qataada can abi abilcaaliya muusan ka maqlina inqiaac baa iyadana ku jira labadaa cilaba waa qabaa xadiidku waana shaahid buu leeyahay aan tabar badnayn oo daciif laakiin wuxuu ka asaxay macnihiisa oo kale cabdullaahi bni cumar iyo aabihii cumar sida maaliku muwata'a kusoo saaray oo iyagaa waxay dhaheen ciddii seexata uun haweysaysato dhinac u seexa laakiin waa aaaar saxaabada ku ego xuj ma ah aaaar axaaba yani mar haddayna ijmac ahayn xuj maaha siday culimo badan abaan ayb wliabi daawuuda waxaa u sugnaaday aydan can ibni cabaasin radi allahu canhuma marfuucan inama alwuduءu weysadii calaa man naama ciddii seexata korkiisa unbay ahaatay mudajican xaaliyo mid dhinac dhinac u jiifa wa fii isnaadihi dacfun aydan dacfi baa ku jira dacfigaasi weliba waa inqiaaca aan sheegno w man wa can ibni cabaasin ah, meesha hadal badan ba aniga iga maqan laakiin idiin iin qoray aan malaynaya wa asluhu xadiidka asalkiisu buu yihi fi saxiixayn saas ma may may ah, wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi ya'ti wuu imaanayaa axadaku midkiin ashaydaanu shaydaanka uu imaanaya fii salaatii salaadiisa dhexdeedu isxaal uu ahaaday ama salaadiisa dhexdeedu ugu imaanaya fayanfuku markaasuu shaydaankii afuufaya fii maqcadatihi makaanu fadhigiisa meeshuu salka ku hayo ama salkiisuu afuufaya fayukhayalu waa la malagelin ilayhi ninkii baa loo malagelinaya annahu isagu axdaa inuu xadaay inay wax ka soo baxeen ama fayukhayal binaan lilmajhuul ama lilmafcuul aw yukhayil binaan lilfaacil oo yukhayilka faacilkeedu marka waxay noqonaysaa shayaankii fayukhayilu shayطaankiibaa malagelinaya ilayhi ninka wuxuu u malagelinaya anahu ninkii axdaa inuu xadas ama fayukhayalu waxaa loo malagelinayaa shaki loo gelinaya ilayhi ninka anahu isagu axdaa inuu xadaay oo wax ka soo baxeen wlxaal lam yuxdi waxbana ayna ka soo bixin isagoo ayna waxba ka soo bixin afuufidii gadaashiisa uu afuufay buu isleeyahay malaha waxbaa kaa soo baxay shakikaasaa gelay ee faidaa wajada hadduu helo daalika arrinkaa midkiin hadduu helo oo arrinkaa uu dareemo falaa yansarif yuusan ka bixin salaada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaqa ah, hanqadha wixii soo baxay hanqadhiisa neefta shanqadheeda ilaa u maqlo aw ama se yejida uu ka helo riixan ur uu ka helo ilaa uu hubsado umbaa laga wadaa ah, waa kaan soo marnay soma xadiis la mida ahrajahu ah. waxaa soo saaray xadiidka albazaar baa soo saaray kadalika waxaa soo saaray abaraani fi lkabiir haysamina wuxuu yihi rijaaluhu rijaalu saxiix saas man wuxuu yidhi wa sluhu xadiidkan asalkiisu fi aiixayni saxiixaynku ku yaalla min xadiidi cabdulahi bni zayd xaal ah cabdulahi bni zayd isagoo laga warinayo buu bukhaari iyo muslim ku yaalla asalkiisu asalka hadduu ku yidhaahdo waa xadiidka macnihiisa guud waay ee lafdigan iyo tafaasiisha qaarkeed inayna ku oolin baa dhec saasa laga wada man limuslimna wuu u xadiidkani can abi hurayrata xaal uu ka warinayo walimuslim muslim waxaa u can abi hurayrata xaaluu ka warinaya naxwahu xadiikan mid lamid naxwuhu xadiidkan mid lamidana muslim baa warinaya can abi hureyra ka warinaya man ayb lafdiga xadiidka markii bukhaari iyo muslim uu ku yaallo cinda shaykhayn waa sidan shakaa ila nabiy sal lay slam arajul nin baa nebiga u sheegtay yukhayalu ilayhi ninkaasoo shaki la gelinayo annahu yajidu shaya fii salaatihi salaadiisa dhexeeda inuu wax dareemayo ka soo baxaya ninka shaki noocaasoo ku dhacay baa nabiga u yimi sl ly slam markaasaa nebigu wuxu yhi sl ly slam laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan yani yuusan salaada ka bixin ilaa uu ama ur dareemo ama uu shanqar maqlo buhaariy muslim marka xadiika ka we xadiiu abi hurayra laakiin waa soo hormaray xadiiu abi hurayra min xadiii abi hurayra markuu yahay oo muslim wariyey waan soo marnay soo ma garanaysaan kaas man ayb waa midka uu leeyahay walimuslim can abi hurayrata naxw walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday can abi saciidin xaalu ka warinaya radi allahu canhu marfuucan xaalu yahay mid nebiga loo kor yeelay xaakim wuxuu warinayaa idaa goortii jaaa uu yimaado axadukum midkiin idaa goortii jaaa uu yimaado axadakum midkiin uu u yimaado ashaydaanu shaydaanku uu u yimaado oo faqaala uu ku yidhaahdo shaydaankii inaka adugu nin yahu axdasta waxbaa kaa soo baxay uu ku yidhaahdo falyaqul ha yidhaahdo ninkii shaydaanka ha ugu jawaabo kadabta been baad sheegtay waa beentaa ha ku dho wa akhrajahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa soo saaray bilafdi buu isaguna ku soo saaray falyaqul fii nafsihi yuusan afka kaga dhawaaqinoo beentaa wey yuusan dhihin naftiisa qalbiga ha ka dhaho beenaalaa tahay qalbiga ha ka idha haddii lagu arko adoo keligaa fadhiyo beentaa weyada ku haya warmi waa leeyahay waaba isla hadlaya tan lagu dhibi maayo marka lafdigan ibni xibbaan iyo riwayada ibni xibbaan siyaadadaasay wadataayo falyaqul fii nafsihi hoos ahaantaada u dheh ah, hoos ahaantaada waxba la qeli hoos ahaantaada udheh waa beenaa laataan ku waxaa kaloo soo saaray xadiidkaas axmed iyo abu daawuud iyo cabdirazaaq xaakimna wuxuu yihi saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay xadiidku marka waa sugan yahay ama alfaaddiisan xaakim uu soo saaray min xadiidi abi saciid iyo kan hore waa sugan yahay kaa bazaarna waa sugan yahay xadiiku marka ama xadiistu waxay faa'idaynaysaa oy kutusaysaa sida shayطaanku uu ugu dadaalayo inuu bini aadamka cibaadadiisa fasaadiyo khaaatan salaadda si ugu fasaadin rabo salaadaha khaasatan iyo wixii ku saabsan inta badanna wuxuu uga yimaadaayoo ka soo galaa min baabi tashkiik fi ahaara inuu ahaaradaada shaki geliyo inta badan iridaasu dadka ka soo gala ayib sidaas daraaddeed ruuxa muslimka waxa waajib ku ah xadiisku kutusaya inuu la jihaado khayaalaadka shaydaaniga ah shakiyadaa shaydaanku abuurayo inuusan isu dhiibine iska reebo oo isdiidsiiyo oo uu ku yidhaahdo waa beentaa waa beentaa haddaad adhihinoo tidhahdo waa runta oo markuu dabada kaa afuufo aad tidhahdo xobaa kaa soo baxay oo mar waxaa laga yaabaa inuu ibta kaa afuufo ibta kaaidu ka soo baxay oo uu ku yidhaahdo kaadi qoyan baa kaa soo baxay ah, marba meel buu kaa soo geli waa inaadan marka dhihin waa runta waa runta haddaad tidhaahdo tilaabo kaluu kula qaadi haddana waa runtaadaad dhihi haddana tu kaluu kula sii qaadi waa runta haddaad daba socotoon xagee geyna waataan qisadii wadaadka ku dhacay soo sheegnay soo garan maysaan marka waa runta hadhina waa beenta hadhe iska dhega iska dhega inaad xaqiiqo hesho mooyaane ood xaqiiqa dhab aragta mooyaane warkiisaa dhegaysan saas daraaddeed buu nebigu sal ly sl haaye ah wuxuu cabiray ilaa aada ama aad shanqar maqasho ama hee ama aada ruux dareento ama ur ah dareento haayadaasaaba la gaarsiiye sida laynooga xidhayo iridiisa macna waxaa kaloo soo sheegnay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu gaarsiiye heer ah haddii xataa aad ka baqayso waswaaskiisa in markaad soo istijooto biyo aad ku saydho meelaha wax ka soo baxeen si hadhowta dhowta aad tidhaahdo markuu ku yidhahdo waxbaa kaa soo baxay aad u tidhaahda maya waa biyahan anugu isku sayday ah, yani waa beentaadii oo kale wey soo ma oo aad u haysato markaasi xoogaa maarata qariino iyo shaahid aad u haysato waa biyihii isku daadiyey intaasoo dhan maxaa la leeyahay marka iridda iska xidhwa xadiidkani wuxuu asal u yahay saan horeyba usoo sheegnay qaacidadii ahayd hee qaacida min ummahaati alqawaacid maxay alyaqiinu laa yazuulu bishak waxaa kaloo la yidhahdaa furuucdeeda ka mid a yani alaslu baqaau maa kaana cala maa kaan sida asalka ah wixii jiray sidii lagu ogaa un inuu yahay baa asal ah saas man oo asalkii kama guurayo ilaa yaqiin la helo yaqiintaa unbaa asalkii ka rari karta saas man yani xadiidkani qaacidadaas wuxuu ka mid yahay adiladeeda loogu noqdo man baabu aadaabi qadaai alxaajati xaajada gudashadeeda aadaabteeduu baabu yahay baabu aadaabi qadaai alxaajati xaajada gudashadeeda aadaabteedii buu baabu yahay xaajada waxaa laga wadaa shay kasta oo magiciisa in la sheego laga xishoodo baa lagaga kinaayoodaa xaajada waxaa laga wadaa bimacnaa baahida uu ruuxu u qabo ama inuu saxaroodo ama kaajo taasaa xaajo la yidhahda marka xaajadaas gudashadeeda aadaab bay leedahay waxayna ka mid tahay waxyaalaha kutusaya shumuuliyada hareecada hareecada islaamka iyo diinta islaamka shumuuliyadeeda inayna waxba ka tegin oo bini aadamku wuxuu u baahan yahay iyo nidaamka u baahan yahay iyo axkaamtu u baahan inaysan waxba dhaafin ilaa heer xataa musqushii iyo xaaja gudashadeedii ayba shareecadii nidaam u dejinayso meel kalena ku arki maysa diin kaleo ku arkaysa ma jiro iyo nidaam kale soo taasi marka waxa weeyaan waa tii ninka yahuudiga xadiidkii salmaan abu daawuud ku yaallay salmaan baa nin yahuudiga u yimid wuxuu yidhi nebigiinna wuxuu idin baray buui wax kasta xataa kharaada xataa sidii xaajada gudashadeediibu xataa idin baray markaasuu salmaan wuxuu yidhi wallahi runtaa wax kasta waana baray xataa wuxuuna baray buu yidhi oo yidhi markaad xaajo gudanaysaan saas yeelo oo saah yeelin oo saa yeelo waxaasu naga reebayo marka diinta musqushiiba kugu maamulaysa miyay kula tahay inay dhaqaale iyo dowlad iyo ciidan iyo nolosha intii ugu muhiimsanaydba inay ku leedahay adugu tasho y hamid calmaaniyo eh, gaala wax soo bartay ha u taliyo aduguna inaha kaleeto uun diintu ha ku wareegeyso may kula tahay musqushaa layska dayn lahaa dib wuxuun la daynaya soma dowladda la dayn maayo dowladda kama baxsana dowladdu waa iyo diintu waa isku mid siyaasadda diintuna waa isku mid ninkii kala saarana waa diinlaawe mulxid aan diin lahayn oo calmaani ah taas man can anasin radi allahu can asan maalikin radi allahu can qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasul sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii dakhala uu galo alkhalaa'a meesha lagu cidlaysto alaa meesha lagu dangutay lagu cidloobo markuu galo wuxuu ahaa wadaca mid dhiga ayuu ahaa khaatimahu ama khaatamahu kaatuntiisa ayuu dhigi jiray oo siibi jiray oo qayb tegi jiray bannaanka akhrajahu waxaa soo saaray xadiidkaasi alarbacatu afartii baa soo saaray wa huwa xadiidkuna macluulun waa mid la ciladeeyey ah, waa mid ciladaysanoo cilal qaba waa jiran yahy idaa dakhala waxaa laga wadaa idaa araada duuul markuu gelid rabo idaa ataa axadukum ah ahlahu maxaa laga wada idaa araada alityaan markaad rabto inaad u tagto ee markaad macnaha waxa weye hawsha dhexdeed kaga jirta markaad bilaabaysaa idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waa markaad isu taagtaan baa laga wada maya idaa aradtum alqiyaama markaad rabtaan marka idaa dakhala alkhala idaa araada dukuula alkhalaa markuu rabo inuu musqusha galo wadaca khaatamahu kaatuntiisa ayuu bixin jiray markaasuu bananka dhigi jiray saad garanaysaan kaatunta nebiga sal lay slam waxaa ku naqshadaysnayd muxamadun rasuulullah naqshadeedu saas kaatunta faskeeda kore ee korka ku yaalla ayaa naqshad waxa u ahayd muxamed rasuulullah wuxuu u isticmaali jiray nebigu sal lay sl shaabad ahaanna waa u isticmaali jiray oo waraaqaha uu boqorada u diray iyo madaxda ilan lama aqbali jirin waraaqaan shaabad lahayn marka waraaqahana wuu ku shaabadan jiray wuuna xibnaan jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiiskani marka wuxuu leeyahy kaatunta intuu iska siibo markuu xaajada galayo xaajada gudanayo uu siibi jiray oo bannaanka kaga tegi jiray xadiidka marka bukhaari wuxuu yidhi ibn xajar wuxuu yidhi waa macluul qosdi ibn xibbaan iyo bayhaqi baa soo saaray oo afarta la wariyey cilada uu sheegayana xadiidka sanadkiisa zaahirkiisa markaad fariso inuu saxiix iyo aad moodaysa saas daraaddeed waxaa ku kadsoomay xaakim iyo dahabi iyo tirmidi iyo ibnu mundir iyo ibnu daqiiq alciid iyo keyrkood daahirka sanadkay ku kadsoomeen markaasay saxiixiyeen xadiidka sawaabkuna waxa weeye xadiidku waa daciif dacfigiisana sababteeda waa ibnu jurayj oo can yidhi cancanatu ibnu jurayj ba ibnu jurayjna waa mudallis ninka mudaliska hadduu can yidhaahdana lama aqbalo xadiiskiisu daciif buu noqonaya sanadku waa daciif marka ayb maxaa yeelay waxaa kaleeto iyadana ay leeyihiin culimada qaarkood abu daawuud iyo keyrkii waxay leeyihiin ibnu jurayj xadiidkan zuhri kamuusan maqalba nin baa u dhaxeeya oo la yidhaahdo ziyaad ibnu sacad baa u dhexeeya labadooda midda kale lafdiga xaggiisana cilaa kaga jirto xadiidku lafdigan sax kuma lafdiga uu sax ku yahay waxa weeye itakhada khaataman min waraq uma alqaah nebigu wuxuu yeeshay oo samaystay kaatun fida ah kadibna wuu tuuray lafdigaasuu xadiidku ku yimid laakiin lafdigan ah idaa dakhala alkhalaa'a wadaca khaatamahu lafdigaasi waa lafdi ciladaysanoo ma sugna sidaasay leeyihin saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey abu daawuud nasaa'i daara qutni bayhaqi alimaamu nawowi sancaani sheekh albaani nawowina jumhuurta wuxuu ka soo guuriyey inay daciifiyeen xadiidku marka ma sugna bi lafdi waa daciif saas way macnaha kaana ida dakhala alkhalaa wadaca khaatama kaatuntuu dhigan jiray lafdiga ay leeyihiin abu daawuud iyo wuu ku sugan yaha waxa weeyaan ittakhada khaataman min waraq uma alqaahu lafdigaasuu ku sugan yahay bay leeyihi ayb laakiin lafdigan waa daciif ciladahaasaana keenay cilada rasmiga sheekh albaniya uu taqriirinayo kitaabkiisa darabtaan u laabta yani waxa weeyaan saxiix abi daawuudka asalka cilada rasmiga xadiidku isugu soo urursanaya dacfigiisa keenaysa waa tadliis ibnu jurayj ibnu jurayj cancaneeyey intaas man ayb waxaa kaloo dhan xal waa loo heli kara lakin taasaa loo waay meel loo waay man xadiidka waxaa loo deliishaday marka min naxiyati diraaya ama fiqhigiisa marka aan aadno waxaa xadiidka loo deliishado fuqahadu u deliishadeen ruuxu markuu xaajo gudanayo in aynan bannaanayn wax dikrigii ilaahay ku qoran yahay in uu wato wixii dikriga ilaahay ku qoran yahay inuu iska saaro ah, hadday kaatun tahay hadday jeefkiisa wax ku jira tahay wixii dikri ilaahay ku qoran yahay o dhan inuu banaanka u saaro ousan musqusha la gelin sidaasay u deliishadeen fuqahadu xadiidkan ayb laakiin xadiiskii waa daciif ma xadiisku waa daciif ma sugna hadduusan sugnayn wax dikri ilaahay ku qoran yahay in musqusha lala galo inaynan bannaanayn daliil kalaan u baahanna soma ilankani daliil inoomaha ma tabar waa waaye kan waa laga takhallusay haddii laga takhalusay waa inaan daliil kale raadinno marka daliil kaloo khaas ahaan ugu soo aroorayna masaladaa lama hayo allaahumma in cumuumaadka nusuusta la daliishado mooye oo la yidhaahdo daalika waman yucadim shacaa'ir allaahi iyo waman yucadim xurumaati illaahi iyo cumumaamaadka nusuusta un in la deliishada mooye nas khaas ugu soo arooray ma jiro masaladan xadiikaasuu ahaa kiina daciifku noqday man ayb fuqahadu waxay ka reebaan xataa qolyaha qaba waxay ka reebaan hadday xaaje keento hadday dani kalifto way ka reebaan oo waxay leeyihin hadduu ka baqo maalan in laga xadoo kale kaatuntii ama shaygii dikrigu ku qornaa hadduu bannaanka kaga tago haddii in laga xado uu ka baqayo wuu iskala geli bay leey ama wuxuuba ka baqayba inuu halmaamoba sida dad baan ku dhacay inuu halmaamuu ka yaabay taasina waxay leeyihiin wuu iskala gerkaran lanna qaacidaa jirtay leeyihin oo odhanaysa alkaraahatu tazuulu maca alxaaja karaahadu way zuuli hadday xaaja timaado iyo baahi macna sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagu wuxuu yihi addaraahim ida kutiba calayha laa ilaaha ila allah lacagta haddii lagu qoro laa ilaaha ila allah wa kaanat fii mindiilin aw khariiatin ama kiish ay ku jirto ama ma ahe ay fastileti ku jirto yajuuzu an yadkula biha alkhalaam way bannaantaha inaad musqusha iskala gasho lanna alaslu aljawaaz waay soo saas ma alaslu aljawaaz albara alasliya baan ku soconaynaa ilaa aan daliil ka helo daliilkiina daciif buu noqday wabitaali waa lala geli karaa buu leyahy waase hadduu ama ku jiro buu leeyahay ama uu ku jiro kiish ku jiro ama maalan jeeb ku jiro ama uu ku jiro basteledii wax ku duuduuban yahay waa lala geli karaa bul xadiidka xataa hadduu asaxo xataa had xadiidku hadduu asaxo muxuu faa'iideynaya ma taxriim buu faa'iideynayaa ma karaahuu faa'iideynayaa muxuu faa'iideynaya markuu ugu xoog badan yahay waa markuu karaaha faa'iideeyay limaada ah? lannahu ficlun soma lannahu ficil waay ficilka nebiguna haayatu maa yufiiduhu waxa weeyaan aljawaaz tarkigiisuna haayatu maa yufiiduhu alkaraaha sooma saas way macana marka shaygani markuu ugu badan yahay waa inuu karaahiye yahay taxriim ciddii tidhaahdaayay daliil kale u baahan waa inuu daliil kale u helo waa calaa fardi sixati alxadiid xadiidku hadduu sugnaado oon kama dhignaba inuu sugan yahay maba si sugna oo waan sheegnay inuu daciif yahay macna in badan wax laisweydiiya mobeelada iyo cajaladahan wax ku duuban yihiin iyo musqusha ma lala geli karaa iyo meelaha unbay mari iyaguna meelaha culimadu sheegsheegaan meelaha un ku dhexdiix anhu radi allahu canhu maxaa yeel maadaama masaladuba nas ayna lahayn cumuumaadka uun ruux hadduu uun meel u oo uu ka ilaalin karana ha ka ilaaliyo hadduusan markaasi xaaja timaadana laa bas wax diidahayo hadda maanta ma jiro wa canhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal lay wasalam idaa goortii dakhala uu galo alkhalaa musqusha meesha uu ku xaaja gudanayo ku cidlaysanayo markuu galo qaala wuxuu mid yidhaahduu ahaa allaahumma allahyow innii anugu acuudu waan magan geli bika adaanku magan geli min alkhubsi xumaantaan kaa maangeli waalkhabaa'isi xumayaalka ama min alkhubusi ah, shayaaiinta kuwooda labka ah waalkhabaa'isi iyo kuwooda dhadiga ah akhrajahu waxaa wariyey xadiidkaasi asabcatu toddobadii baa wariyey xadiikani kaana nabiyu sal lay slam idaa dakhala alkhala khalaha waa kan soo marno meesha uu ruuxu ku cidloobo weye markuu xaajo gudanayo ama dayr ha lahaato musqul oo kale ha ahaato ama intuu duurkaas aada geedo dhexdooda ha iska fadhiisto waa khala xaydasoo keligii maa waa cidloobay xaajona waa gudanaya khala baa la yidhahda macnaha ayib dikrigan uu akhrin jiray waxaana laga wadaa idaa dakhala alkhala idaa araada dukuula alkhala si horeo kale la mid markuu sii gelayo ayuu dikrigan aqrin jiray khubskana waxaa laga wadaa bidami ilba wa bisukuuniha khubsina waa la akriyaa khubusina waa la akriya waxaa laga wadaa shayaaiinta kuwooda yani waxa wy labka ah shayaaiinta lab khabaa'istuna waa shayaaiinta dhadiga ah qolyana shar waxbay ku fasiraan ayb maxaa yeelay marka meelaha oo musqulaha iyo meelaha qashinka ah waa meelaha shayaaiinta iyo jinku dega waay sidaas daraaddeed waa inaad xirsi xidhato haddii kale waxa weyaan waa duul meesha degano inaadan ka nabadgelin baa laga yaaba ku wareemaan ah, dad fara badan meelahaasaa laga raacaa dad badan oo hadda jibin iyo balaayo ka bixila yihiin meelahaasaa laga raacaa haddaad xirsi xidhan weydo balaayo unbaa manaa wani waxbay kugu salligi midda kale xikmad kalea ku jirto jinka meelaha deganee qashinka deganee musqulaha jooga iyo adiga haddaad digriga ilaahay xidsi xid ka dhigato waabaad kala asturmaysmaanba indhahooduba ku qaban maayaan sidaana waxaa faaiideynaya xadiidka cali bn abi aalib marfuucan nebigu wuxu uhi sal lay slam satru maa bayna aljinni wa cawraati bani aadam marka way kaa asturaysa tirmidi ibn maaja baa soo saaray waxaana taxsiiniyey suyuuطi munaawi axmed shaakir bal muqlaطaayi baa saxiixiyey sheekh albaanina lituruqihi buu fi lirwaa ku saxiixiyey waa xadiikaas dambe ee odhanayo satru maa bayna aljini wa cawraati bani aadam marka waa ku asturayaayo astur buu kuu noqonaya marka asturka haddaad ka tagto indhahoodaa ku qabanaya indhahooda hadday ku qabaanna mar weeyaan horta nin qaawanoo la daawanayaa mar labaad weeyaane inaadan ka nabagelin baa laga yaaba marka xirsi xidho saas man ayb wa can anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasul sal lay slm rasuulku yadkhulu mid gala alkhalaa'a meesha uu ku xaajsa gudanayo ku cillaysanayo ayuu geli jiray fa axmilu markaasaan xambaari jiray buui anas ana aniga iyo waghulaamun wiil oo naxwii anigoo kale ah naxwii anigoo ila mid ah xagga da'aadda miya xagga hawsha naxwii aniga oo kale ah ayaa waxaan xambaari jirnay buuhi idaawatan ubaweyso labeelka laga weyso qaata oo min maain biyo ah wa canazatin iyo canazo canazadu bimacnaa waa casaa tawiila fii ra'siha xadiid waa ul dheer oo macnaha waxa weeyaan madaxeeda bir ay ku jirto qaarkood waxay yidhahdaan waxaa la yidhahdaa rumxun qasiir rumxun qasiir waa waran gaaban waa eebaday markaa noqonaysa mar kalena waxay noqonaysaa ushan murjinka murjinka dhan soo dheer ee macnaha waxa way bahasha wadata <laughs> marna taasaa la dhihi kara saas macana ayib fayastanji nabigu wuxuu ku istiijeensan jiray bilbaai biyuhu ku istiijeensan jiray ushana maxay qaban jirtay ushuna waxay qaban jirtay markuu tukanayo bannaanadaa ku tukanayo buu sutro ka dhegan jiray oo intuu qotomiyo buu u jeesan jiray nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayb xadiidkan wuxuu yihi muttafaqun caleyh xadiidkan waa laisku waafaqsan yahay bukhari muslim baa soo saaray lafdiganse waa lafdiga muslim lafdigun waa lafdiga muslim xadiidku wuxuu faa'iideynayaa oo loo daliishadaa biyaha ku istijaysigooda xadiikan ka dambayna waa la mid wa can ilmugiirati bni shucbata radi allahu canh qaala wuxuu yihi qaala liya nabiy nebigu wuxuu igu yidhi sal lay waslam khud qaad alidaawata ubaweysada soo qaad ah, ama buraashada soo qaad weelkii weysada ku jireen fainalaqa markaasuu nebigu tegey sal lay wasalam xataa tawaaraa canii ilaa u iga qarsoomay ah, yani waxa weyaan iga dabakama manaa iga soo dabaqaad kadibna waa tagay nebigu duurku ku qarsoomo ilaa aan arki waayo man faqadaa markaasuu gutay xaajatahu dantiisuu gutay nebigu sal lay sl waa soo dan gutay muttafaqun caleyh wey xadiidka tatimadiisu waxa weye uma jaءa wacalayhi jubbatun shaamiyatun dayiqat lkumayn nebigu markuu soo noqday wuxuu yimid isagoo qaba jubbad gacmaheedu ciriir yihiin fadahaba yukhriju yadahu min kamiha marka kummiha markaasuu damcay inuu dib intuu u riixo gacantiisii soo saaro oo si u weyse qaato markaasay cidhiidhi ku noqotay markaasuu gacantii gudaha kasoo bixiyey saasuu nebiga kuwiisa qaatay biyihiina waan ugu shubay man ayb kufku masaxay kadibna waa tukaday lafdigaasi waa lafdiga muslim wey man ayb xadiidkaasi iyo xadiidka ka horeeyaba waxay faa'iideynayaan istijada marka la istijaysanayo in lagu istijaysto biyo biyaha ku istijaysigooda inay mashruuc yihiinna culimmadu waa isla ogolyihi allaahuma maalik baa laga soo wariyaa inuu yidhi waa karaahiyo oo maaligow haddaa biyihii diidday in lagu isjeesto muxuu rabaa ya dhagaxyaanta hala isticmaalu leeya dhagaxyaanta hala isticmaal culimada salibka qaar baa waxaa laga soo guuriyey inay yidhaahdeen macnaha biyaha biyaha dumar baa ku isjeestay dhamma dumar baa tahay markaa biyo ku isjeesanaysa marka qaar karaahayste waa jiraan biyaha in lagu isjeysto laakiin karaahiyadaasi laa maxala laha min alcraab ah. waa ra'yi daciif tabar daran axaadiista nabigana sal lay slam ee sariixii ay ka hor imaanaysa man ayb sidaas daraaddeed baa alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi alladii calayhi jamaacatu salafi waalkhalaf salafan wa khalafan siday isku raacsan yihin wa ajmac calayhi ahlu lfatwa culimada fatwaduna isku raaceen waxa wy min aimati amsaar ana alafdal an yajmaca bayna almaai walxijaar markuu isjeesanayo ruuxu sida fadliga badan waa inuu dhagaxyaan isticmaalo kadibna biyaha ka dambeysa fayastacmilu alxajara awala litakfiifi alnajaasi dhagaxuu marka hore isticmaalaya si uu nijaasada u khafiifiyo ayb kadibna biyihii buu isticmaalaya si ayna gacantiisu markaba nijaasadii ugu dhicin ah, nijaasadii khafiiftay si macnaha wax gacanta u dhaqdo kadibna wuxuu yidhi hadduu rabo midood inuu ku gaabsado oo ama dhagaxyaanta keliya ku gaabsado ama biyaha basa uu ku gaabsadana waa heli karaa isagoo weliba biyihii heli kara intuu iska dhaafo buu tiish iyo dhagax bas isticmaali karaa biyahana faraha ka qaadi karaa wuu heli karaa ayib hadday tahay kee u fadli badan sheekhi telefoonka iska da hadday tahay kee u fadli badan wuxuu leeyahay biyaha fadli badan kadib bay dhagaxyaantu ku xigaan buu leeyahay taqriiban jamcintaasi in labadooda la jamciyo nas ma leh xadiid baan u tegi doonnaa xadiidkii ku saabsanaa nimankii la dhihi jiray maxay ahayd xadiidkii in allaha yuxibu tawaabiin nimankii la dhihi jiray manaa e, e, e, fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu aayaddaa ku timi xadiid baan u tegi doonnaa bazaar uu soo saaray oo odhanaya ay leeyihiin dhagaxyaanta iyo biyahan isku dari jirnay ma sugna waa daciif lafdigaasi isku daraya dhagaxyaanta iyo biyaha sidaana loo ammaanay ma sugna kaasi waa daciif bal asal male buu le imaam nawowi caleyh raxmatullah xadiidku wuxuu ku sugan yahay min xadiidi abi hurayra iyo keyrkiiba can nebi sal lay aslam nazalat hadihi alaaya fii ahli quba reer qubay aayadani ku degtay fiihi rijaalun yuxibuuna an yataaharuu waxaa ahaaday quba rag jecel inay isdahiraan wuxuu yidhi kaanuu yastanjuuna bilmaa biyahay ku istijoon jireen fanazalat fiihim hadihi alaaya aayaddaasaa marka kusoo degtay biyahay ku istijoon jireen markaasay aayaddaasi kusoo degtay lagu ammaanayo xadiidkaasi waxaa saxiixiyey biyaha keliya sheegaya alimaamu nawowi xaafid ibn xajar xaakim dahabi min xadiii yani cuwaym ibnu saacidata alansaarina isagana waa yimid shekh albanina sidoo kale biuruqihi ama liuruqihi buu ku saxiixinaya marka biyaha keliya inay ku filan yihiin hadal kama noola allahuma ra'yigaa daciifkee karaahaystay mooye labadan xadiisna macnahaasay kutusaya an imuiira bni shucba radi alahu canhu qala qaala liy nebi nebigu wuxuu yiri sal lay sl khudi lidaawa ubaweysada ama weelka weysada ku jira soo qaad fanalaqa markaasuu tegey xataa tawaara canii ilaa uu iga qarsoomay faqadaa xaajatahu xaajadiisu guday mutafaqun aley qaybta ku saabsan xaajada gudashadeeda inuu ruuxu isqariyo markuu xaajo gudanayo axaadiis kaleynu soo marno kutubtiisa sooma waana islogolay ruuxu inuu qarsoomo ama meel galo musqul ah ama macnaha waxa uu fogaado hadduu uu meel bannaan macnaha ku xaajo gudanayo ayb وعn أbي هريرة رضي الله عنه قال وxuu yihi ا اتفيق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى له وصحب وسلم